qofku niyo waa inuu la yimaadaa gaar ahaan soonku haddii uu farad iyo waajib yahay waa inuu niyoodaa inta aan waagu baryin in salaada subax adaanka dambe la aadaamin oo nabigu alayh salaatu salaam waa kii lahaa man lam yubayit isiyaama min alleyli falaa siyaama lah qofkaan habeennimo niyada kuwaa bariisanin inuu soomo beri qofkaasi soon uma jiraan xataa cuntada iyo cabitaanka haddaa iska dayso maalintaa kuma tirsana ama markaad seexanaysa guud ahaan waa inaad ku seexatay berri inaad soomayso oo waxaaba laga yaabaa hurdadu intay kula tagta inaad suxuurba usoo toosi weyda ama inaad habeennimadii haddaad niyootay waa kugu filan tahay haddaba <clears throat> saddex mas'alaa niyada la xidhiirta masalada koowaad niyadu waa qalbiga niyo carab ah ma jirto nawaytu sawma adinna sal iyo raad diinta kuma laha waxaa la yidhaha nawaytu sawma adin wax salafkiiiyo xataa shaaficiye mutaqadimiintoodii la yaqiinay maaha wax waadanbu un weeye xataa mantiq ahaan marka la eego caqli ahaan war saxan ma aha nawaytu sawma adintu wax saxan ma aha waayo niyadu waa qalbiga qalbigana adig iyo rabbigaa buu idinka dhexeeyaayoo rabbigaa caliimun bidaati suduuri weeye aduu markaad keliga intaad meel istaagto aada riboodka warbixinta bixinayso yaa u baahan oo horta aada u waramaysaa ood leedahay naweytu waxaan niyooday ogaaday yaad ogeysiinaysaa sharcigu saas darteed sownka inaad niyada ku haysa weeye qalbigaagana ay ku jirto ku talagashan tahay macnaheedu beri inaad soonto waxaa kala duwan saddex xaaladood buu qofku noqon karaa inuu ku talagashan yahay berri inuu soomo ama hu suuragasho ama hu suurageli weeye inuu ku talagashan yahay berri inaanu soominba oo talagelkiisi iyo qasadkiisuba uusan soon diyaar u ahayn in qofku aynan madaxiisa iyo maskaxdiisaba ku jirinba oo kumababa xasuusaninba maanta shacbaan baa dhammaanaysay caawa ramadaan baa la filayey maskaxdiisaba way ka baxday caawa oo dhan buu iska joogay waagaa isaga baryey dadkii oo sooman buu arkay walaa xalay anu soon in la filayeyba waan halmaamay buu taagan yahay qofkii qofkaasi laa niyata lahu soonka maalintaa uma jirto qofka labaadeen kuba talagelin waaguu u baryey isagoo inuu soomaba aan rabin oo inuu iska afura doonayana qofkaana soon uma jiro qofka ku niyooday ee ku talagalay inuu beri soomo qofkaa way niyadii qofka la yimid niyada marka lala imanayo waa qalbigaa ku jirood ku talagashan tahay inaad soonto xasuusan tahay wey dadku waxay moodaan niyadu wax gaarahoo daqiiqadiyo sakano gaara lahoo si gaara loo qaabilo ama loogu aamuso ma aha ninkani xalay waa seexday saakana suxuur buu usoo toosay inuu soomu suxuuranayaa ma niyoonin buu kuleeyahy maxaad suxuuranaysa inaan soomaan rabay inaan soomaan rabaydaa weeye niyadii niyadii wataas lafteeda wey wallaahi niyadii baan ka tegey bidcada naweytu sooma qadinaa waxaa keentay inuu qofkii markii dambe waxay gaarsiisay ku dhawaaqeedii oo alfaadeedii ka shakiyo naweyt wallahi niya si fiican uma akrin buu kule niyadii niya si fiican uma akrin xuriyada maxaluha alqalbu weeye niyadan macnaheeduna waa inaad ku talagashan tahay inaad soonta intaa keliya wey intii keliya waa toosay suxuurtii wuu diyaarsaday waa uu suxuurtay adaagsii buu lahaa haddana ma niyoonaadsadhe usaliidan dhibkay keentay oo kaleeto in ninkii salaadii jamaacadii usallii isagoona ay ka tagto sideedaba haddaad aragto wax la kiisi intaasoo mashaakil uu dhaliyo asalkiisaan saxnayn ilaa shariicadu addiinu yusrun wax fudud wey marka naweytu sawma kadib markii dambe waxay gaartay soonkayga maanta waan ka shakisnay oo maxaad oga shakiday xalay markaan maqribka tukanay wadaadkii soonkii niyadii nooma qabanin markii dadkii la baray masaajidka in laska daba yidhaahdo nawaytu sawma kadin can adaa'i fardi ramadaana lilaahi tacaala maalin baa imaamkii dhihi waayey dadkii berri soonkoodii way ka shakisan yihiin marka ikhwaani waxaani waxaan asaaska shareicada kulahaynbaa shubihiisiya wareerkiisuna bataa shaydaankuna ka faa'idaystaa masalada kale niyada la xiriirta waxaa wey iyadana niyadu ma maalin kasta mise hal mar baa bishoo dhan la niyoodaa masalada masale culimmadu isku hayaan weeye raxmat ullaahi calayh inagoo haddaynu hoos usoo noqonno aan shaaficiye noqonno maalin kasta niyadeeda waa lagaa rabaa waktiga niyaduna waa maqribkii qoraxdu markay dhacdo ilaa aadaanka dambe salaada subax inta udhaxaysa maruun inaad niyada iyo qalbigaaga gelisa inaad berri soomayso fuqahada qaar ba waxay yidhaahdeen wax isbedela hadduuna ku dhicin haddii bisha bilowgeedaba waa ka shay-in inuu wada soomo uu niyeysto tajdiid niyo uma baahna uba ku talagalay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana wey wax walba sidiisiibuu ahaan ilaa wax jabiyo la helo isagu niyadii wax ka bedelo masalada khilaafkeedu amarada khilaafku waxaa weeye haddii caawa maskaxdaadaba ay ka baxdo maqrib ilaa salaad subax aadan ramadaan berri inaad soontaba xasuusan soonkaa maalintaa dambe ma kuu jira oo niyadii hore ma kugu filan tahay mise ma lam yubayit isiyaama min alleyli baa tahay fuqada shaaficiyadu daahirka xadiidkana u dhow tajdiid niya weeye maalin kasta in la cusboonaysiiyo niyada la doonayo niyada sidaasi habeenkii la doonayo waa soomka faradka ah ee ka sunnada ah maaha cinda jamhuuri ahli اlcilmi culamada qaar ba waxay yidhahdeen farad iyo sunno la kala qaadi maayo waa habeen la niyooda waxaa loo kala qaadaya nabigana ala slam waxaa ka sugan isagoo maalin barqadi intuu guriga yimaado markay sunno la sooman yahay laba labadaba waa uga sugan tahay kan waxaa ka sugan barqadiibu guriga iman jiray wuxuu dhihi jiray wax lama haysaan ahaana waa iska cuni jiray haddii la waayana haddaba waan iska soomayaa buu dhihi jiray idan innii la waan iska soomayaa intii gaajo iyo ajirla igu isugu darman lahaayeen marba waxaa la cunaa haddaan haynin niyadaan ku darsanayaaen wanaajinayaayo soon aan ajir ka helaan ka dhiganayaa halkan waxay leeyihiin barqadii go-aan ma haya niyad casiimaa oo inuu ama soomo ama afuro hadba hadduu raashin heliyo haddii gurigii wax laga waayay ku xihan tahay halkaa waxaa ka muuqata markii gurigii waa laga waay raashin buu ku talagalay inta ka dambaysa maalinta inuu iska soco marka sawmu caashuraana waa ahaay oo markii waxyi lagu soo dejiyey maalinnimadii dhexdeeda nabigu wuxuu yihi ninkaan wax cuninayo so wax cunin ninkii wax cunayna maalinta inta dambe ha soomo ha niyoodo intii dambaana laga aqbali qofkii labadaa darteed ba horta soonka sunnada a loo soo reebay yidhahdeen walow caashuraa soon waajiba asalkiisii u marka xadiidkan waxaa lagu jamcin bay yidhaahdeen man lam yubayit isiyaama min alleyli falaa siyaama lahu waa faradka xadiidka inii idan la saaimunna waa sunnada saasaa lagu kala qaaday bay jamhuurtu yidhaahdeen saa darteed marka koobaad horta niye iyo ku talagal inaad leedahay weeye berri soonto haddaan shakisnahayna intii la sheegay midna aanan ahayn soonkii baan la garan layahay caawa bishii ma la arkin mise lama arkin waan iska daalanaaye waxaa idhi waan iska seexan salaada subax kadib baan ogaan dadku inay sooman yihiin hadday soo noqotana waan soomi hadday soo noqon weydana markaasaan iska afuri masalada haddaba niyadu niyadii way jirtaa laakiin asalka niyadu waa inay jaazima tahay niy niyo taradudoo shaki ku jira weeye masaladaasay culimmadu isku qabsadeen berri inuu sooma qofkan waxay dhaheen haada sharcigu wuxuu u ogolaa intaa keliya wey sababtoo berri soon inay tahay in kala ma hubo waxayna iman doonta maalinta shakiga ahee ramada shacbaan ugu dambaysa lama soomi karo oo ninkii ilaa ilaa waan soomi ma dhihi karoo nahyi inuu ku dhaco ka baqi ninkii haddii la yidhaahdo ma soomaya uu yidhaahdana ramadaan baa ka tegaya maalin baa ka tegaysa saa darteed qofkii waa la ogol yahay fuqahada qaybo badan yihaahdeen qolan waxay idhahdeen maya niyada asalkeedi waa jaaziman niyo jasmia mehe taradud iyo shaki baa ninkii waagu ugu beriyey soon faradana niyo taradud iyo shaki niyo ma aha saa darteed asixi maayo waa iska masalo nisaacaho haddii nas daliiloo cadaan loo haynin cibaadaadka dadka in laga buriyo waa laga fiican yahay arinka labaadi walimsaaku in laga afxirto can ilakli washurbi cunto iyo cabitaan inaadan afka saarin waljimaaci iyo haweenkii gogoshii inaan rag iyo dumar gogol isugu tegin watacamudi tacamudi ilqayi manta kas la isaga keenayna aanu qofku la imanin saddexdan waxaa uun soo uruurinaya in la yidhahdo alimsaaku can ilmuftiraati waxyaabaha soonka jabiyan inaad iska ilaaliso haddii aan laba ka dhignay niyadiina la imo waktigii soonkana oo fajarkii labaad ilaa salaadii maqrib ahaydna wixii soonka jebinayay iska ilaali waxyaabaa soonka jebiya buu afar ka soo qaaday haddii wax la cuno soonku waa jabaa haddii wax la cabana soonku waa jabaa hadduu xiriir gogolee rag iyo dumar dhex maro xalaal iyo xaraam wuxuu dooni ha noqdee iyana waa jabaa haddii kasaad isaga mantajiso iska keentana soonku waa jabaa masalada haddaba afar intan loo sheegay hadda ujeedadu mubtilaatu siyaam ma aha ee waxa inaa iska daysa lagaa doonayo wey ama kuwan iyo kuwa kale ee soonka jebinayay waa qaybta soo socotuu kaga hadli doonaa mualifku intan in layska daayo soonka macnihiisu inuu yahay soom sidiisaba waa inaad cunto iyo cabitaan dayso walidaalika xadiidka abi hurayra saxiixa ku yiilay ee xadiid اlqudsiga waa kay ka mid ahayd yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli ani dartay buu cuntadii iyo cabbitaankii iyo shahwadiiba isaga daayey ilaahayna qur-aankiisu uu ku sheego wuxuu yidhi wakuluu washrabuu cuna oo caba xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ilaa mugdigii habeenka iyo iftiinka cadiinta maalinka oo fajarka labaada ay idin kala cadaadaan uma atimu siyaama ila leyli ilaa habeenaad ka gaartaan afka ka haysta cuntadii iyo cabitaankii ilaa qoraxda idinka dhacdo saas darteed maalintii weeye intaad cuntada iyo cabitaanka iska dayn laga soo bilaabo fajru اhaani salaada subax ilaa maqribka laga soo gaaro qoraxda dhacdo wاladii yufiru bihi الsaaim wاladii midka waxyaabaha yufiru bihi wuu ku afurayaa asaa'imu qofka sooman casharatu ashyaaa toban arimood wey toban midkood haddii uu ku dhaco qofkii ama ay ka dhacdo bishuruuihaa soonkiisii waa jabayaa ama waa ka burayaa midka koobaad iyo ka labaad oo israacsan maa wasala camdan ulakas wixii u gaara weeye ila aljawfi waara'si madaxa gudihiisa caloosha gudaheeda iyo wara'si madaxa gudihiisa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahda jawf sidiisaba waxaa la yidhaahdaa wixii gudaha ka duleelaa la yidhaahdaa qofka bini aadamka jawfkiisu haddaba waa intan caloosha iyo mindhiciradan laga soo bilaabo ilaa halkan dhuuntiiyo kalxamaha inta udhaxaysa wey intaasaa gudaha ka bannaan gacmaha iyo luguhu laf baa ku soo celinoo guda bannaan ma laha madaxuna waa meel waxgalaanoo qoloftanaa gudaheeda iyadana bannaan wuxuu leeyahay haddii meeshaa madaxaa waxgalaan si ula kasana u galaan iyo hadday caloosh iyo gudaha waxgalaan si ula kasana u galaan soonkii waa kaa jebin waxaa kaa jabinaya waxaa weeye caloosha waxaa gala asal cuntiyo cabitaan baa u ah wixii cunto iyo cabitaanana waataa qur-aanku yidhi uma atimu siyaama ila leyli iska daaya nusuustuna waa sheegta oo cuntada iyo cabitaanku inay soonka jebinayaan masale ijmaac iyo nasa weeye laakiin waxaa shardiga camdan kas inay tahay haddaad halmaanto inaad soo maraydba waad halmaantay markaasaad cuntay ood cabtay ama sankaad wax ku shubatay ama dhagahaad wax iskaga shubtoo maskaxda gudaheeda gudahay galeen waxyaabahaasoo dhani soonkaaga ma jebinayaan oo nabiga alay slam wuxuu yihi man akala aw shariba qofkii cuna ama cabba isagoo halmaansan soonkiisa iska dhammaystiro fainamaa acamahu اllaahu wasaqaahu cunto cabitaan ilaahay siiyey weeye halmaan wixii ku yimaada kuma jiro camdan maaha waxaan camdan ahayn wixii biduuni ikhtiyaarin ku yimaada adi khiyaar la-aanta adi khiyaar la-aantaadu suwar bay yeelan kartaa ta koowaad waa in laguu qasbo oo adoo soomanaa qasab ku cabamo ku cun lagu yidhaahdo amaba inta lagu soo qabto qasab wax lagugu shubo afka kaasoo kale qofku khiyaar ma lahaynoo soonka ma jabiyo islaamnimadiiba qasabku jabin weyde qofkay qasab kelimatulkufri ku hadan la yihi baaba islaamnimadiisa waxba noqonin isagoosan qalbiga ka rabin haddaba haddii lagu qasbo qofka qasab wax ku cab qasab wax ku cun ama xaalaal ama xaaraan waxa uu cabaya cunaya ha noqdaane soonkiisii waxba ma yeesho camdan maaha suurada labaad ee camdan aan ahayn waxaa ka mida ah, inuusa biduuni khiyaari kaba yahay laguma qasbin mana aadan ku talagelin masalada waxay kaga hadlaan waxyaabaha qiiqa iyo boorka iyo xayawaanka cayaanka yararkee duula iyo uun si keliisa adoo hadlaya afkaaga dalaq hadduu yihahda daqsi hadaa tirina uu caloosha horey kuu dhaafo kaasi soon kaama jebiyo oo camdan ma aha waayo markuu gelayana maadan ogeyn mana ka soo qaban kartid qofkaasi waa wax daaqadiisa ka baxsanoo soonkiisa ma jebinayaan haddaba afka calooshu afkay badanaa ka galaan sankana waa la mid sankana xadiidkii laqiiq ibni samira asal u aho oo kane uu nabigu lahaa wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman haddaad soomantahay halkaa waxaa laga gartay sanka biyaha aad hagu jiidid waxaa lagaaga digayaa waayo biyaha hadda sanka aada ugu jiido oy gudaha galaan soonkaagii bay waxyeel dhagahana culimmadu way uga qiyaasteen saa darteed wixii dhagaha ka gala ama afka ka gala ama sanka ka galaaye soonka wuu kaa jebin bay saa u yihaahdeen waxaa lamida wixii cuntiiyo cabitaan u dhigma laakiin iyagii aan ahayn cuntadiiyo cabitaanku qur-aanku wuxuu sheegay laba saba hadaf baa laga leeyahay inay gaajadana kaa bi'iyaan jirkaagana nafaqa geliyaan wey labadaa wey saa darteed baa gaalada naarta markii la sheegayey waxaa l waxay cunayaan min dariicin laa yusminu walaa yugnii min juucin jirkuna kuma noolaado gaajana kama bi'iyo waana labada hadafee cuntada loo cuno gaajadu inay kaa bada xanuunkeeda jirkaagana uu xoogay awood iyo quwad ku yeesho haddii la helay waxyaabahaan af iyo san laga qaadanaynin cuntadiina booskeeda geli oo gaajadiina kaa celin xooggiina kuu yeeli faleebooyinkan la ysku rakibaa ka mid a ah. waxyaabahan dheefta ah ee zamankan cusub xukmu acaami washaraabi bay qaadan waxaa la yidhaha alibar walxuqanu lmuqadiya waxay qaadan xukunkii cuntadii iyo cabbitaankay qaadan waxaa lamida qofka dhiigga lagu shubayaa kamida dhiigga laga qaaday maaha kan lagugu shubayo waa jirkiisii nafaqadani markaad cunto waa waxa dhiigga sameeyee tabartiiyo awoodda u yeela wey dhiiggiiba haddii lagu shubana waxyaabaha muqadiyaadka ee acaamka iyo sharaabka xukunkoodii qaatay ka mid yihiin marka waxyaabahaasina kaacaami washaraabi bay iyana la xugu yihiinoo kuwaasaa la raacinaya laakiin waxaan inta ahayna irbad booyada lagaga muda iyo irbad gacanta lagaaga muda iyo waxoogay xanuun baabi'iye xanuun baabi'iye jir la marmariye iyo waxyaabahaasoo dhan soon ma jabiyaano mushkilad male waxyaaba haddaba waxaa jira afka laga qaato laakiin jawfka iyo gudaha aan gaadhin kuwaasina soonka ma jebiyaan waxaa ka mid a ah waxyaabaha neefta ee la buufiyo waa qaac sambabadu kuleelkiisu gaarhaa laakiin cunto iyo cabitaan iyo wax daata leh oo calool gala maaha saa darteed ninka sooman bay culimmada jamhuurtooda fuqahadu ku fatwoonayaan in loo ogol yahay inay dhibaato lahayn masalada la saddexaadi walxuqnatu irbadda la duro fii xadi sabiileyni labada jid midkood ama ibta ama dabada wey labada makhraj sabiilooyinka saxarada iyo kaadidu ka yimaadaan cazakum allaahu baa haddii wax la iskaga shubo oo irbad la iskaga duro ama faleebo la isaga rakibo ama wax la geliyana isagana wuxuu leeyahay way jebinaysaa walow fuqahada in badan oo kamida aanay la qabin sababtoo aagaasi ah jawfna maaha maclal jawfna maaha masalada waxay dhashay waxaa weeye waxyaabahan xanuun baabi'iyaha ah ama dawooyinka sabxuusooyinka la yidhaahdo oo kaleeta soonka ma jebiyaan mise ma jebiyaan cinda shaaficiyati nacam way jebiyaan walqayu camdan kas inaad isaga mantajiso isna waa xadiidka abi hurayra nabigu calayi salaam uu lahaa man daracahu lqayu falaysa calayhi qadaau qofkii matagu soo dhaafo oo isagu ka tanbadiyo waxba laguma laha waman istaqaa'a camdan falyaqdi ninkii kas isaga keenase ha qadeeya soomkaas halkaa waxaad ka garatay camdantu macnaha ay leedahay haddaba soomkii mar waxaa jira aada qadayn laakiin aada macduur tahay qofka waa la labooday xanuun buu la joogi waayey mantagna waa soo dhaafi waayey xanuunka iyo maradku waxaa dhici karta in loo ogolaado sharcan inuu afuro afurkiina waxaa keeni kara inuu iska keeno marka macnaheedu kasbaad isaga keentay matag iyo waa dambaabtay talaasumta had iyo goora kama dhexeeyo soomkii waa jabay baa laakiin ka dhexaysa soomka hadduu jabay haddaad cudurdaar lahayd matag inaad iska keentana oo xanuun iyo wax kuu kalifayna de cudurdaarkeedaad leedahay soonkiina waadun qaban sidii qofkii jiranaa haddii aadan isaga keenin ood kas isaga keentay adoon u baahnaynna de waa dambaabi soonkiina qadihiisa waa lagaa rabaa wاlwadcu ninku haween inuu u tago camdan kas filfarjina uga tago galmadii caadiga ahayd rag iyo dumar xiriir gogoleed iyo galmo inay dhex marto kas ahoo la xasuusan yahay inay soon tahay haddii laba halmaamo soon inay ahayd oo halmaan hawli ku dhacdo naasiyan weeyo axkaamu nisyaani ummaddan baab gaara weeyo nusuus baa sheegtay in laga qaaday walow yaanaan aragba anigu mas'alatljimaaci fi lisaa'imi nisyaanka daliil gaara ma arag laakiin nusuus badanoo cuntadii iyo cabitaankiina ninka nisyaankaana in laga dulqaaday ka hadashay salaadiina ninkii halmaan kaga tagtay inaan loo qabanaynin tilmaantay baa qaacidatu nisyaan waxay keentay halmaan hadal kuma jiro wixii halmaan ku dhaca laguma laha walinzaalu inuu qofkii biyo ka yimaadaan can mubaasharatin istaataabasho biyuhu markay qofka ka imanayaan xiriir gogoleed way kaga iman karaan iyadoon xiriir gogoleed iyo galma dhicini istaataabashona way ku iman karaan iyadoon intaa dhicin qofkii inuu fikiroo wax fiirfiiriyana way ka keeni karaan waxaa kaloo keeni kara inuu qofkii hurdo oo riyoonayo intaa waxaan ahayn naxdin iyo cabsi baa keeni karta xanuun iyo jiraa keeni karta hadday xanuun iyo jiro keento ama xanuun ama cabsi keento iyo naxdin imtixaanaadka marka la galaya waxyaaba badan baa dhaca ama hurdo ay ku timaaddo ninkaa soonkiisii dhib ma laha wuu wadan hadday xiriir gogoleed ku timaadana de sawgiisii waxba kama jiro waljiru camdan fi lfarji haddii laakiin ama istataabasho ama wax dhugasho iyo fikir uu wax fiirfiiriyey isha la raacraacay oo ku celceliyey biyo ku yimaadaan ma isku midbaa mise waa kala labo waa masale culimmadu muran adag ka dhex taagan yahay wey laba masalaa haddaba isku mida ah haddii uu qofku isagu gacan isaga keenayo wixii lamida iyo haddii ay mubaasharo waxaan soomaalidu siigeysiga yidhaahdaana kutubta fuqahadana waxaad ku arkaysaan erey aada mashhuur u ah jira markii arrinta siigeysiga fuqahadeennii hore ay ka hadlayaan waxay yidhahdaan jaldu camiira jaldu camiira jildigii harag ahaa iyo qof yaa camiira yaa la yidhahdaa hadhihin magacan waa magac carabta ay u yaqaaneen jaldu camiira istimnaah wey haddaad kutubta fuqahada ku aragta fadrib camiirata iyo haddaad aragto iyo fajlid camiirata iyo haddaad aragto masalada istimna laga hadlayaa wax kale ha u qaadanino sida ibnu laban iyo bintu laban yar kule aadan tarjamadoodaan waayey qof camiiro la yihahda hadayday marka haddii uu qofkii jaldu camiira sameeyo oo gacan isaga keeno ama mubaasharo ay noqoto reerkii inti lisar aga marmaro iyadoon xiriir dhicin wax soo dhaafaan dadku la kala duwana kala gedisana masaladaa wey isagu wuxuu ku leeyahay hadday masaladu istaataabasho keentay waxaa lamida cinda shaaficiyati hadduu qofku isagu gacan iyo iska keen jiro ola qasday labada xaalaba soonkii waa jabaya waxay u daliishadeen cumuumka xadiidkii abi hurayra yatruku ama yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli waxay yidhaahdeen cuntadii iyo cabitaankii iyo shahwadii saddexda baan ilaahay dartii baa looga tegi haddii ka sidii la yaqiinay loola yimaadana saddexdaba way jebin haddii aynu nidhi cuntadii faleebooyinka laga qaatay maadaama macnihii cuntada ay xambaarsan tahay xukunkii cuntadii bay qaadan tan masalada binzaalka mubaasharo la isaga keenayna nafsulmacnaa bay xambaarsan tahay oo qadaau shahwo weeye kulayl la iska jabiyey weeye ladadiyo macaansigii oo la dareemay weeye macna ljimaac bay xambaarsan tahaye sidii waxyaabihii muqadiyaadka ah macna ljimaac aad u siiseen macna acaam aad u siiseen soonka u jabiye kana macna ljimaac bay qabtahay soonkii way jebin shahwadiina kama teginoo xadiidkii amarkiisii ma qaadanin waa sida jamaahiiru ahli fuqahaa ay qabaan wey culimmada qaar baa diiday oo yidhi kaas wax gaara ah haddaan loo haynin yaan lagu jebinin soonka dadka ibnu xasmi rag lamid ahna waxoogay aad bay ugu nagnaglayeen ama isugu xiijiyeen qowlka intisaarkiisiiyo aadin ay u difaacaan walxaydu laakiin qofku hadduu tafkiir keenay uu fikiray waxbuu xasuustay xasuustaasi ama xalaal ha noqoto u xalaala u xasuustay ama xaraam ha noqoto wuxuuma xaraam ahayou xasuustay ha noqoto xaraamtan la xasuustay si suwar badan bay yeelan kartaa qofuu kor ka jeclaaday buu qofku xasuusan karaa qof si qalada waxu dhexmareen buu xasuusan karaa hadda waayahan waxaa ku soo biiray wuxuu shaashadaha ka arkay buu xasuusan karaa siyaabo badan bay xasuusta ku iman kartaa marka wuxuu xasuustay ha noqoto ama wuxuu meel ka arkay oo daawaday oo fikira ah, ha noqoto isagoo sooman buushaashadaa shaashadaa hor fadhiistay waxyaabaha qaarkood baa soo galay waaba isgaran waayeyoo isaguu qoyanu isarkay qofkii rag iyo dumar gudoon ha noqdee waxyaabaha hadda waaqaca dhaca wey waxaan taa xasuusinayaa in badan bay dhallinyaro badan baa su-aal laga weydiiyey rag iyo dumar bale dembi baan galayo anoo soomanoo waxaa fiirinayunbaan anagu isqoyadii sarkay gooraan qoyay ma ogeyn baa su-aalahaasaa nagu soo noqnoqda ramadaanka wadaadada moogtahay warar badan baa isugu yimaada waxyaaba badan baa loo keenaayo ninkuna keligiibuu wadaadka weydiin maalin kastaba su-aalaad la yaabto ama ka naxdo baa laga yaabaa inay ku soo marto marka masalada masaa'il aada u dhaca way hadda waktigan aan joogno gaar ahaan meelaha cajalada iyo tilmada filmada videoga xunxunkaa lagu eegto waxyaabo badan baa dhaca calaa kulli xaal qofku hadduu tafkiir fikiro ama wuxuu arka ha ka fikiro ama wuxuu xasuustay ha ka fikiro oy sidaa biyo kaga yimaadaan cinda shaaficiyati ma jaba soonkaasi wejay shaafijuhu shaaficiyadu ay leeyihiin oo kalena soonka way ka jabiyaan insha allah muطawalaadkan ugu tegi doona hadii layihahdo wاlxaydu wالnifaasu xaydkii caadada gabadhi hadduu ku dhaco ama ay umusho iyadana soon laguma laha soonkeedii hadday soomanaydna wuu ka burayaa iyadoo maanta soomanayd baa caadadii bilahayd baa ku dhacday iyadoo soomanayd bay umushay iyadana soonkii waa jabayaa ama alxaydu waa nas ama nifaasu xaydkaa looga qiyaastay labaduba inay jebinayaan inta aan ogahay ijmaac weeye masale laisku raacsan yahay wey nabiguna ala sl xadiiu naaqisaat nuqsaan ilcaqli wadiin marku ka hadlaayey xadiidka miyuu wuxuu yidhi soomaalan arag haddii ay caado ku dhacda gabadha soonna mana soonto salaadna ma tukato xadiidka caaisha iyo gabadhii camray weydiinaysay axruuriyatun antay dhihi jirtay waa ka ilahayd soonka maxaa loo qadayn salaadana aan loo qadaynaynin soonka inaan la soomin baad halkaa ka garatay casheerada soonka qadayaana la dhihi jiray qadaynta sida loo qadayno mabax iyo masalanoo iman doonto wey waljunuunu waalidi waalidii hade qasadkii niyadahaabaa baan laga helaynin qof waalanna waxba ma niyoon karo aqwaashiisi iyo tasarufaadkiisuna ma fulaan wixii dembi uu galo ee adama ka galaa la dan dhabaaye cibaadaad iyo axkaam oo dhani iyo aqwaal iyo tasarufaadkiisoo dhan waxbaba kama fulaba ninka waalan waridatu wuu gaaloobay qofkii isagoo maanta soomanaa buu diintii ka baxay ama wax diinta looga baxuu sameeyey soonkaa maalintaa waa buray hadduu dib u soo islaamana wuu soo qaday ama riddadiiyo gaalnimada ku talagala ha uu gaaloobo ama ku talagal la-aan ha u gaaloobo mugtay adoo ku talagelin inaad gaalowdo baad gaaloobi kartaa xanaaq baa kaa keeni kara inaad gaalowdo xin aad dad isximinaysaan baa kaa keeni kara ood qof ku xumaynayso si un wadaad kuu masala xumeeyey oo masale iyo mushkilad ku haysatay ka gaalow ku yiri baad ku gaaloobi kartaa wadaadada marka gaalnimada fara ma aragti weli wadaadada gaalnimada waxay faraan mararka qaarkood gabadhii markay ninkii inay iska furta rabto ninkiina ku adkaado wuxuu ku leeyahay hadday riddo timaado infasaxa nikaaxu otomaatic buu nikaaxii u go-ayaa markaase wadaadada qaarkood waxay u fatwoon haweentii waxaad ku dhahdaa muslim haddaad tahayna gaal baanahay gaal haddaad tahayna muslim baanahay alaa kulli xaal wariddatu haddaaba diinta ka baxda soonkiina waa buri soon maxaa yaalla islaamnimadii asaaska ahayd ee shardiga ahayd baaban lahayninba wayustaxabu wayustaxabu waxaa sunnaha ah fi sawmi sawmka alaaatu ashyaa saddex arrimood baa sunnaha ah, qofka inuu la yimaado oo wanaagsan ajirkii soonkana wax badan kor u qaadaysa midka koowaadi tacjiilu lfitri afurka in la dadejiyo weeye marka ay qoraxdu dhacdaba waa in la dedejiyaa oo qofku qoraxda dhicitaankeeda ama ishiisa ha ku arko ama adaanka salaada loo adaanay ha ku arko haddaba mar kasta mar kasta oo qoraxdii la hubsada inay dhacday baa la rabaa durbe in la afuro macnaheedu maaha soonkii afurkii dadajidu inay keento qoraxdii oon weli dhicin inaad afurto ama iyadoo weli shaki ku jira dhicitaankeedii inaad ku degdegto nabiguna ala slam in la afuro durbo waa ammaanay oo laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfira intay afurka dadajinayaan khayr kama dhammaado ummaddan haddaba afurka la dadejinayo sida maqribkaba loo amray in la dadajiyo buu ka mid yahay nabiguna uu reebay maqribka in lala sugo ilaa ay xidiguhu soo muuqdaan arinka labaadi wa saxu suxuuri suxuurta cunitaankeediina waa in la dib dhigaa ilaa loo soo dhoweeyaa salaada subax suxuurta in la dibdhigo inay sunno tahay majmuuca nusuusta qowliya ficilba nabiga calayh salaatu wasalaam way tilmaamayaan amaa ficil ahaan xadiidka bukhaari iyo kayrkii wariyeen waa ka saxaabigu uu leeyahay zayd ibni haabit nabigaan la suxuuranay sal l slam kadibna salaadii baa la adaamay suxuurtayadii iyo salaadii adinkeediina in konton aayadood la akriyo baa u dhaxaysay wax tobaneeyo daqiiqaa wayaan u malaynayaa aayaad mutawasit haddii la akriyoon dheerdheerayn oo aan gaagaabnayn amaa qowl ahaan majmuuca axaadiido badankood sanadkoodu uu dacfi ku jiraa jira mid kamidii waa xadiid umu xakiim binti binti wadaac ay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay isagoo le cajiluu bilifطaari wa akhiru suxuura afurka dadejiya suxuurtana dibdhiga midna xadiidka ibn cabaas ee ibn xibbaan fii saxiixi iyo keyrkiiba ay ku warinayaano ou leeyahay nabigaa yihi inaa macshara alambiyaai umirnaa saddex baa nala amray uu xadiidku sheegay an nucajila ifطaaranaa wa nuakhira suxuuranaa wanadaca aymaananaa calaa shamaa'ilinaa fi salaati inaan afurka dadejinno suxuurtana dib dhigno salaadana labada gacmood midigta korraysiinno markaan laabta saarayno saddexdaasaa nala amray xadiid kaleo waxaa jira isagana sanadkiisa maqaal ku jiro oo nabiga lagaga warinaya inuu yihi bakiruu bilifطaari wa akhiru suxuura suxuurta dibdhiga afurkana dedejiya waxaa kaloo jira xadiidka abi dar ee axmed iyo keyrkii warinayaan laa tazaalu ummatii bikhayrin maa cajalu ifطaara waakharu suxuura intaba asaaniidooda dacfi baa ku jira laakiin xadiidkaa ficilka majmuucooda haddii lagu daro xadiidku xasan wuu isla gaari walidalika sheekh naasir silsila saxiixa baan filayaa inuu kaga hadlay oo uu ku soo arooriyey haddaba xagmujmulka waxaa laga gartay suxuurtii in la dibdhigo suxuurta dibdhigitaankeedu markaad soo dibdhigto waa intaan aadaanka dambe fajarka dambe aan la adaamin fajarku aanu soo gelin bay suxuurta waktigeedu ku dhammaataa ilaahay baana yidhi wakuluu washrabuu cuna oo caba xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu ilaa fajarkii caddaa uu dhasho cunto iyo cabitaanka waad wadi kartaan wixii kale mubaaxaadka ahaabaa lamidoo la wadi karaa daba culimmadu dhowr masalay halkaa kaga hadlaano marka koowaad waxay yidhaahdeen haddii qofkii isagoo moodaya habeenkii weli inay jiro suxuurtiisu u waday markuu ka soo kacay waaguu bar hore baryey uu arko xukunkiisu muxuu noqonaya waa masala nisaac laakiin asaxu aqwaali lculamaai inta aan garanaya waxaa weeye hadday masaladu masala suxuur tahay soonkiisaasi waa u jiraa laba labadaba waa u daliishadeenoo waxaa la yidhaahdaa alaslu baqaau maa kaana qofkuna asalkii ku dhaqankiisaa lalahaa isbedelkana maan ogeyn iyo xadiidkii xataa yatabayana lakum lkhaytu labyadu markay soo degtay nin saxaabihii laba xarig uu qaato mid cadiyo mid madow barkinta hoosteedana gashaday ilaa kii caddaa uu kala garta raashinka iska cuni jiray de goormaa nin guri ku jira laba xadhigoo barkin la hoos dhigay goorta la kala garta kacad iyo ka madow maalin dharaara wey isaga khaydkii xargihiibuu khayd buu u qaatay khaydkii fajarka umuuna qaadanin mar danbuu nabigu u sheegay nabigu waa ku ku innaka la cariidu lqafa niyo sibaad waxooga yardamiin u tahay wey sibaad yardamiin u tahayoo waxoogay kafla kuugu jirta laakiin soonkii hore o dhan soo celi lama dhihin halkaa way maxalushaahidku intii hore imisaa kaa tagtay iyo soo celi lama dhihin aayaddu xilligay soo degtay iyo xilligaa uu joogayna waa la garan karay inta maalmood iyo inta ka soo wareegtay wax la garan karay ahayd laakiin aakharka ayaamta hadday tahay oo qoraxda inay dhacaysay aada moodo qaacidadu waxay keenaysaa maalintaa soonkeed inaad soo celisaa oo hadaan aad yaqiin iska hubsatay ahayd waayo yaqiin maalin baad ku jirtay shaki inaad uga guurto lama ogolayn alyaqiinu laa yazuulu bishaki halkaasay fuqaa badan istaageen arrinta saddexaad ee sunnadiihi wa tarku lhujri waxa xun in la iska daayo oo laga tago oo meel kale aan hadal hadallada aan fiicnayn ama xumaantoodu xaraantinimo ha noqoto oo xanti wax ka sheegi ama xumaantoodu laqwi iyo waxyaabo sharaf xumaa ha noqoto hadalka xun iska daa nabigeenna wuxuu yihi calayh isalaatu wasalaam man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofkan hadalka xun iyo falka iyo dhaqanka xun iska daynin ilaahay cunto iyo cabitaan inuu daayo waxba ugama baahna aniga soonka cuntada iyo cabitaanka ilaahay dartii baan uga tegey laakiin bahashay xaaraanta ee xantahay dayn maayo arrin dhib badan weeye mid baa wuxuu leehay wuu soomayaa salaadiina wuu dayacayaa habeenkii oo dhan ama qaab buu ku soo jeedaa ama turub iyo dublad buu ku soo jeedaa ama waayahan dambe cajalad video iyo telefishan iyo email iyo internet buu ku soo jeedaa habeenkiisa u soo jeedo bay salaadu markay soo dhowdahay buu seexan waxyaba salaad subaxay ka tagto maalintii oo dhan wuu hurdi casarkiina markuu soo baxo meel fadhi ku dirin uu tegi isagoo qayladaiyo sawaxanka ka dhacaya ah lala yaabi oo xanta iyo caytanka meesha yaalla baa salaadii la aadimiyo wuu afuri soddonka beri saasuu ku dhammaysan qaarna duhurkaaba hurdada kaga tagtaa subax iyo duhur buu isku bixiyaa hurdada marka waxaa lagaa rabaa soonkan waa cibaado lacallakum tattaquuna lagu yiri ilaahay ka cabsigiisu wuxuu keenayaa xumahoo dhanna inaad iska dayso wanaaggana ku dadaashuu keenayaa laakiin bilaahi calayka mid adugu caqligaadan ku miisaan cuntada iyo cabitaanku waa lafdhabartii nolosha waxaan uga tegey cabsi ilaahay iyo ilaahay dartii habeenkiina waa kuu xalaal sanadka intiisa kalena waa kuu xalaal ramadaankana haddaad cudurdaar leedahay waa kuu xalaal cuntadii iyo cabitaankii lafdhabarka noloshaada ahaa daruurigaha maxaad uga tagtay ilaahay dartii xantan maalin kasta xaaraanta iyo afar iyo labaatanka saac iyo labay tobanka bilood xaaraanta maxaad diiday ilaahay dartii inaad uga tagto inaad koobka biyaha ilaahay darti u dayso aclaabta muslimiinta iyo cirdigoodoo kabaa'irka ana aad saa u daaqdaay wax isqaban kara maaha soonkaa ajir ma leh culamada qaar waxay yidhaahdeen ninki isagoo sooman xanta soonkiisi waa buray ninkii isagoo sooman wax isku dirana waa buray ninkii isagoo sooman laaluush qaatana waa buray ninka intaan qoraxdu dhicin marduuf qaada soo qaatana soonkii waa ka buray culimmada muslimiinta qaybo kamida ah qaba qaybo muslimiinta kamida ah. waxaan uga jeedaa muxaramaad qofkii ku tallaabsada ama ku hadla soonkiisi waa ka kac culimmada muslimiinta qaar baa qaba laakiin nasku wuxuu tilmaamay inuusan ajir lahayn taa nasku waa sheegay marka bilaash baad la gaajaysantahay ajir hadaadan ka helaynin bilaash baad la gaajaysan tahay wayaxrumu waxaa xaraama siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood baa xaraama in la soomo alciidaani kow iyo laba waxaa weeye labada maalmood ee ciidda ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ka reebay maalinta ciidul adxaaga ah iyo maalinta ciidulfitriga in la soomo haddaad soomto waadna dambaabi soonna ka asixi maayo saddexda maalmood ee kale waxaa weeye waa ayaamu tashriiqi maalinkii hilbaha la waran jiray ahalaaatu ee saddexda ah waa maalinka ciidda carafay gaar u tahayoo waa kow iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagaa hore u yihi ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin wadikrullaahi waa maalmo sharcigu u talagalay in wax la cuno oo la cabo dikriga ilaahayna la badiyo saa darteed maalmahaasi ciid bay raacsan yihiin oo ku xukun ciid bay leeyihiin marka hal qof dadka laga reebo hal qof baa loo ogol yahay inuu saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa uu soomo waa qofkii xajka hadyi lagu yeeshay hadyina aan kari karin damu tamatucoo kaleeto qur-aankuna uu yidhi alaaata ayaamin fi lxaji wa sabcati idaa rajactum toddobana reerkaagii saddex maalmoodna xajka saddexda maalmood ee kale xajka uu ku soomaya waa saddexdan saddexdan umray walidaalika caaisho waa kay lahayd maalmaha ayaamu tashriiqa in la sooma looma ruqsaynin ilaa qofka mutamaticeen hadyi heli karin maahane waayo saddexdii maalmood buu ka dhigan qofkaasaa loo ogol yahayo saddexdaa maalmood soomi kara dadka intooda kale soon looma ogola saddexdaa maalmood waa in la cunaa waa in la cabaa xataa soon caado un ahaan jirtay isniin ama khamiis hadduu waafaqo ama maalin dhaaf aad u soomi jirtay shantan maalmood kuma jiraan waxyaabaha aada soomi karto ama uu ka asaxayo cala saxiixi wayukrahu waxaa karaahiyeah soomu yowmi shaki maalinta la shakisan yahay inaad soonto ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqo caadatan lahu caado uu lahaa iyo soonkiisao usoo taxano soo ahaan jiray inuu waafaqo maahane maalinta la shakisan yahay waa maalinta ugu dambaysa bisha shacbaan ee talow maanta ma shacbaan baa soddon noqon mise ramadaan baa kow noqon la kala garan laaya hadday caddaato inuu shacbaan ka mid yahay ama ramadaan ka mid yahay xukunkeeduu qaadan laakiin maalinka soddonka shacbaan oon ramadaan la arag lama soomi karo an xadiidkii camaar ee nabig ala slam uu lahaa uu ku lahaa camaar baa wuxuu leeyahay ninkii sooma maalinta shakiga ah ee soddonka bisha shacbaan oo ramadaanna la arag faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayh alih wasalam nebi maxamed wuu caasiyey oo wuu amar diidey iyo xadiidka abi hureyre ahaa baa istinahan dambe ku daray la reebayo laa tataqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayn maalin iyo laba ka hor ramadaanka ha soomina ilaa inuu yahay soom midkiin soomi jiray maahane ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu wey qofkay caado waha isniin iyo khamiisin u soomo ama maalin dhaaf uu soomo ama saddexii beriba mar uu soomo ay kaga soo aado waa loo ogolyahay qofkaas oo yowmu shakigu soomkiisu ta kale sidanuu kaga duwan yahay haddii uu caadadaadii waafaqo waad soomi kartaa waa sida culimmada qaarkood ay ku fasireen maalmo kaloo soonkooda la iska reebay sida sabtida iyo jumcada iyo oo iyagu munaasabaad kale inay ku yimaadaan laga yaabo waman waia fii nahaari ramadaana caamidan fi lfarji mubdilaatu siyaamkii aan soo marnay waxyaabihii soonka jebinayee tobanka uu ka soo sheegay mualifku mid ka kamida dib loo soo celiyey oo dembigiisu ka weyn yahay kuwa kale ciqaabta sharciga ka dhalanaysana ay ka weyn tahay kuwa kale qofkii soonkiisii jabiyey xiriir gogoleed iyo galmo uu kaga jabay maalin ramadaan uu la yimid isagoon afur u bannaanayn kafaaraa ku waajibta mar wuu dembaabiyo towbaa laga rabaa marna maalintii uu jabiyey way jabtay oo laba qadaa laga rabaa marna kafaara laga rabaa amaa inuu dambaabayo soon waajib ku ahaa buu jebiyey cudurdaar la-aan wa amaa qado in laga rabo waa haddaynu tasiixina riwaayada abu daawuud xadiidkan ku wariyey inuu leeyahay waqdi yowma makaana maalintii bedelkeediina maalin qade waa masale culimmadu isku hayaan tahay wa amaa kafaara in la rabo waa xadiidka abi hureyre qisada sheegaye kafaaradan soo socota sheegay waman waia ninkii u taga u galmooda fii nahaari ramadaana maalinta ramadaan caamidan isagoo ula kasay oo xasuusan inay soon tahay filfarjina uga galmooda boski galmada fa calayhi alqadaau waalkafaaratu inuu qadayaa laga rabaa waqdi yowman makaanahu wey walkafaaratu baa laga rabaayo oo nabigu calayh salaatu wasalaam ninkii yidhi xaaskaygii baan maalin ramadaan ku dhacay kafaaradan soo socota uu tilmaamay wahiya kafaaradu kow cidqu raqabatin mu'minatin qoor ilaahay iyo nebigiisa rumaysay oo addoonahoo milki aadama ku jirta inaad xor madax bannaan ka dhigta wey fain lam yajid hadduun helin ama wuxuu ku gatuunan hayninba ama iyadiibaaba sida inagana haysata aan lahaynba fa shahrayni laba bilood waa inuu soomo oo mutataabicayni israacraacsan ninkiibaa nabigu markuu ku yihi qoor xore walaahiba nabiga waaan ku dhaartay buui qoortaydaa midaan ahayn oo maanta xere iigu jirtawalahabu xageyga keeni qoortaan xoreynay waxaa la yidhi laba lixdan maalmood oo isku xigta soon ninkii waa cudurdaartay wuxuu rasuulka ilaahayo waxaan hadda haystaba waxay ugu dhigayso soon ma ah nin maalin adkaysan waaye baa lixdan maalmood adkaysan kara hawshaa ma kari karo lixdan maalmood isma celin karo baashi de maalin kastaba hakaa jabo wixii samee ciqaab cusub ha ku fuuluun maahane nin iscelin kara oo isxajin kara maba iiba waxaan igu dhacay waxay u sameeyeysoo soon maaha wila isxajin waaye fain lam yastaطic haduunan awoodin waxaa lagu yihi faicaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin baad quudinaysaa lixdan miskiin baad siinaysaa baa layidhi likulli miskiinin miskiin kastabana muddun baad siinaysaa mudkuna ilaa lix boqoloo garaa meelahaas weeye oo saaci baa afar mud ah haddii aan laba kiili iyo afar boqoloo garaa mooye nidhaahno intaa unbaad afar mud u qaybin midkii inta kusoo hagto unbaa mudkii qiimihii intiisii haddaba laba keliya bar haddaad dhahdana lix boqol iyo labaatan iyo shan garaam bay noqon sooma laba keliya bar waa laba kun iyo shan boqol oo garaam afar u lix boqol labaatan iyo shan sooma intaasay noqon haddaa laba keliya afar boqol oo garaam weeye dhahdana lix boqol oo garaam buu noqon haddaad laba keliya saddex boqol dhahdana waa uusa sii dhibi shan boqol toddobaatan iyo shan garaam bay noqon waxaadba intii culimmadu qiyaastoodii ninba intii la yar xoog badnayd aagii suuska iyo saaca uu dhigmeeyey umbaa afar mud loo qaybinayaa sitiina miskiinan quudii baa la yidhi ninkii markaasuu rasuulka ilaahay xoolahaasani ma hayo nabigii baa iska fadhiisay yidhi nabigaa raashin sadaqaa loo keenay raashinka intuu udhiibo wuxuu yihi orodoo masaakiintiisii halkaa waxaad ka garatay haddii aadan hadda raashinkii haynin waa dayn kugu maqan kafaaradii dayn lagugu leeyahayo markaad awoodda aad iska bixin weye taana ma awoodo way iska dhacday ma jirto ninkan ay ka dhici lahayd ninka meeshuu fadhiistay raashinkii la keenay isagoon awoodin baa hoo iskaga bixi layidhi ninkii markii raashinka la yidhi hoo masaakiinta sii wuxuu rasuulka ilaahayo mar qoyskayga iyo gurigayga annaga wax nooga baahi badan baa jira buuri ilaah baan ku dhaartee labada geesee madiine iyo buuraha hareerakaa golaha udhaxeeya qoys naga faqiirsan oo naga gaajo badan maba kusoo galbanin dhowintuu qosle wuxuu yidhi qaado caruurtaada siiso bu qaado oo caruurtaada siiso halkaa waxaa la isku qabtay marka kafaaradii ku waajibtay ninku intan keliya hadduu hayo caruurtiisa ma kaga bixi xadiidka daahirkiisu saa wey fuqahada shaaficiyada waxay dhaheen maya kaga bixi mayso ninkan xaalad khaas iyo baahi uu sheegtay baa loo cudurdaaraye adugu isa sii masaakiin sii maaha calaa kulli xaal asalku waa masaakiin kale inaad siiso markay daruuro timaada ilmahaagiya oo waxay liqaan la waayana waxay liqaan bala'ana xadiidka abu hureyre iyo tarakhuska iska samaysan dhib malehe haddaba waa laba mas'alo baa inagala xidhiira oo inagaga dambeeya mas'aladan masalo waxaa weeye ninkii la sheeg haweentii kafaarama laga rabaa haweentii iyadana kafaaro kalama laga doonayaa masalo wey masalada labaadna musuq maasuqa wadaadadu sameeyeen maxay diintu ka qabtaa wey markii masaladan la yimaado tadamba aan ku horeeya tabara idinka ay xasuusin dooneen tadamba wadaadadu sanad hadayna lahaa marar badan baan kusoo celiyaaye musuq maasuq habaysan haddaad aragto nin waxaan yaqaanaa ka shaqaynayo luuqyoluuqyo maro iyo raaraaris fuqaadii mutaakhiriintii baa xiyal dadkii u sameeyey nin baa sooman xiriirkii goboleedna waa xaraam inuu wax sameeyana wuu rabaa markaasaa waxaa la yidhi kafaara si ayna kugu waajibin koo biyaa ah ka bo marka wuxuu leeyahay markuu gurushu usii socdaa buu sariirtaba tago buu biyo kaban ani biyaan ku afuray ijmaac kuma afurin kadibna hawshiisuu dhamaysan kafaaradii soonka waan qadayne kafaara inaan ka baxsadaan rabaa wey xiyalka weyba marka markii la yidhaahdo xiyalkaas kafaaradii mukariri cala saxiixi laa cala asaxiixi laa qaacidada sharciga guud iyo qaacidada madhabkaba waxay keenaysaa ama biyo cab ama qado sii dalbo ama raashin ka dharag maalin ramadaan adoon cudurdaar afuru lahayn hadduu xiriir kugula dhaco kafaarada waa kugu waajib qaacidada guud ee sharciga la yaqaana waxay tahay mar kastoo dembigu bato cuquubadu way badataa mar kastoo dembigu yaraadana ciqaabtu way yaraataa ninkan dembigiisii waa batay cunto iyo cabitaan iyo jimaac buu isku daray in la yidhaahda cuquubadaadii way soo yaraan qawaacidda sharciga ka mid maaha dembiga badi si ciqaabtaadu u yaraato qawaacidda sharcigu ogolyahay maaha dembiga iyo cuquubadu calaa qadri dembi wey ninka dembigiisu wen yahay waa ka cuquubo wen yahay ninka dembiga yargalay laakiin dembigii ciqaabta lagu matay iyo kuwo kaloo lagu daray buu isku daray markuu dembigiisii batay waxay muxiyalkan fatwoodeen cindamaa kasura ismuhu wacaduma danbuhu khafad cuquubatuhu agogola maa qaacidada madhabkuna ma keenayso qaacidada madhabku waxay qabaan macaasida rukhas laguma gaaro ninka dembiga uu samaynaya inuu biyo ku afuraa rukso u noqon maysa kafaaradu ay kaga dhacdo waayo wasiilada uu u marayo wasiila macsiya dembiga xaraama wey haddaba muaalaabaadkii sharcigu ariiqulmacaasi lagagama beri noqdo qaacidada madhabka fiqiga shaaficiyadu sidaas wey fuqaha badanna way la qabaan masalada kale haweentii kafaara ma laga rabaa asalka qisada masaladaas waa masalada kamida masaa'ilkay aad sida adag sheekooyinka qisaska taariikhda munaadaraadka leh shaaficiya iyo xanafiya u dhexmartay wey ilaa markii dambe qaacido ay sameeyeen qaacidadaasaan isku khilaafnay waxaa ka dhashay masaladan inay ka dhalatay ninbaa u yimid nabiga cala salaam wuxuu ka dacwooday maalin ramadaan baan reerkaygii u tegey waxa waxaan sameeyey isagu ha sameeya laakiin keligii maaha labadoodiibaa wada sameeyey sow maaha ramadaan bayna wada joogeen dad ahlu siyaam wada ahaayeen ninkii kafaara kugu waajibtay baa la yidhi laakiin haweentii waxaa ha bixisa lama dhihin halkaasaa waxaan leenahay shaygan arintan way taagnayd dhinac haddaan ka egna shaaficiyadu ka eegeen labadoodaba ahlu siyaam bay ahaayeen soonkoodiina jimaac bay ku jebiyeen ninkii baa kafaaro bixi la yidhi laakiin haweentiina kafaaraha kuwaa bixisa lama dhihin haddii kafaaro laga doonaya nabigaa caddayn lahaa wa ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuusu in xilligii loo baahnaa cadayntii sharcigii ka daado arrin la ogol yahay maaha hadday islaantaa kafaara lagu leeyahay nabigu wuxuu dhihi lahaa alai sl slaam lagaa rabaa iyadana kafaara laga rabaa markii isaga kafaaro lagu waajibiyey iyadiina laga aamusay waxay dhahaan waxaan garanay wamaa sakata canhu fahuwa huwa cafun walidaalika haweenta kafaara laguma laha ama raalli ha noqoto ama ha la jajuube ama labadaa wax udhexeeya ha ahaatee halkaasay shaaficiyadu mareen xanafiyaduna waxay dhaheen maya kafaara laga rabaa sababtoo a ah nusuusta axkaamta shareicadu imaa nasan wa imaa qiyaasan baa lagu ogaadaa labadoodii ahlu siyaam bay ahaayeen xaaladda gogoshiiyo jimaacana labadooduba way sameeyeen labadooduba dembi bay galeen soonkiina labaduba wuu ka jabay kan markii la yidhi kafaaraa kugu waajibtee waxay ka dhigan tahay de qofkii dembigaagoo kala sameeyeyna halkaa ka garoo kafaara laga rabaa bay ka dhigan tahay muqtadaa waxaa weeyaan eh, waxay yidhahdeen laba masaloo isku mida mid haddii la caddeeyo ta kalena way ka caddahay tanaaba laga gartay bay yidhahdeen hadduu nabiguba kafaaro u sheegay sababtay kafaaradu ugu waajibtay qofkii iyadoo kale la sameeyey isna waa la cafiyi waxay dhaheen altafriiqu bayna almutamaahilaati wey labadii qof ee alusoonkahay isku dembiga galay midna kafaala laga rabo midna lagama rabo daliilu tafriiq bay u baahan tahay saa darteed quraankaaba ilaahay ku yiri wasalaabiila taqiikum xara wasalaabiila taqiikum basakum saraabiila taqiikum xara koleelka idinka ilaalisaa waxay yidhahdeen mid baa la sheegay wataqiikum lbardana waa lamid qabowgana way idinka ilaalisaa koleel haddii la sheegay qabowgiina iska gara wey hadiiba la yihi intaasaad adigu ku mudatay kafaarada iyo ciqaabteeda de kii kalena iska gara weeye iyadana siday ku mudata ninka keligii lagama rabin labadooda waa laga rabay labadooda waa laga rabay walidaalika shahaabudiin zanjaari ninka aqrayga kitaabkiisa takrij furuuc cala usuul kitaabu siyaam markuu gaaray haddayna daakiradeedu khiyaanin cahdii bihi baciidun waa hore ay ugu dambeysay wuxuu dhihi jiraan umalaynaya malaynayaa qaacido lafdigeed inaan xasilin laakiin macnaheedu ahaa haddii sharciga wax yimaado wixiina qayb xukunkeeda la caddeeya qaybna laga aamuso qaybtani ma qaybtiibaa lagala mid dhigi oo aamusku lamid buu ka dhigan yahay mise qayb la sheegay qaybna laga aamusay taa la sheegay unbaa xugun kale hee tan kale kuma jirta miyaa su-aashaasu keenayaan xanafiyadu waxay dhaheen tanuu lamid yahay kafaaray haweenta ku waajibiyeen shaaficiyaduna kii laga aamusay waa waxba laguma lahay ka dhigan tahayoo haweenta kafaaro lagumana yihaahdeen laakiin masale ijtihaadiyo wax macnalahoo kaloo la kala cuskado ma laha laakiin shaaficiyadu waxay leeyiin baraa alasliya iyo waxyaaba kale cuskan wejka culimada shaaficiyadu taas wey waman maata qofkii geeriyooda wacalayhi siyaamu soona lagu leeyahay masaladan ugu dambayse ucima canhu min ramadaana ramadaana ucima canhu waa laga quudinayaa likulli yowmin maalin kastaba muddun mud baa laga bixinayaa qofkii soon lagu lahaa soonkii ramadaankoo lagu leeyahay isagoon qadaynin geeriyooda waa laba midkood imaa qofkani cudurdaar inuu afuray iyo inaan u afurin qofkii markuu afuraya cudurdaar lahaa musaafir buu ahaa mariid buu ahaa xayd bay qabtay umul bay ahayd dadka soo socda inay afuraan loo ogol yahay buu ka mid ahaa qofkan ama qof isagu soonkii ku tuntay oo si kale uga tegay oo ku dambaabay buu ahaa haddii qofkii uu ku dambaabay oo ka tegitaankiisii uunan cudurdaar sharci a lahayn jamhuurulfuqahaa waxay dhaheen waxna laga bixin maayo lagana soomi maayo halkaasay mareen oo sida markuu noolaa aan looga soomi karin cuntana aan looga aqbalaynin baa marka dambena looga soomaynin cuntona looga bixinaynin waxaa soo hara hadduu cudurdaar lahaa hadduu cudurdaar lahaana labaynuu qaybin qofkan cudurdaarkii u afuray kadib fursad uu ku qadeeya ma soo martay oo ku gudo mise ma soo marin hadduu geeriyoodo isagoo in fursadiba soo marin xanuunkiibuuba u geeriyoodoo kama kicin safartiibuuba ku geeriyoodoo kama soo noqonin qofkii fursad uu ku soomaba m qofkaas soonna laguma laha qadana laguma laha fidyana laguma laha waxba laguma laha qofkaas oo walaa yukalifu llahu nafsan ilaa wascahaa buu geli masalada laga hadlaya haddaba waxaa weeye qof cudurdaar usoo u afuray kadibna fursaduu ku sooma helay isagoon soominna tii rabbi ay ku timid qofkaasi cuntaa laga bixinayaa waayo soomka taakhiirinta qaduhu ilaa ramadaanka laga gaara xadiidkii caaishaa tilmaamayo way banaan tahay oo waajib maaha degdeg inaad u soonto maadaama wakti u banaan uu ku jiray qofkii ma dambaabin soonkii lagu lahaana kama dhicin ma laga soomayaa mise cuntaa laga bixinayaa mise tafsiil baa la gelinaya waa saddex qowl oo culimmadu leeyihiin fuqahada shaaficiyadu iyagu waxay qabaan in laga soomo qariibkiisii in laga soomaa fadli badan hada almadhab oo xadiidka caaisha cumuumkiisii man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu waa ka soomaya waxaa kaloo furan oo bannaan bay dhaheen cunno in laga bixiyo cunnada laga bixinayana xadiid aar ibni cabaas baa loo daliishadayo in qofkii geernixjira ramadaan kadibna geeriyoodoon soomin cuntaa laga bixinayaa aarka ibnu cabaas baan cuskanaynaa bay yidhaahdeen aarka sanad ahaan waa u asaxay laakiin aar ibnu cabaas ibnu cumar oo abu daawuud ee warinaya tilmidi warinayaani aarka isagu aciif yashcat ibnu suwaar nin la yihahdaa ku jiro daciifa culamada qaarna waxay yidhahdeen waa la kala qaadiyo soonku ramadaan hadduu ahaana cunaa laga bixin hadduu nadar ahaana waa laga soomi nadar hadduu ahaana waa laga soomi waana aarka ibna cabaas ee sugan abu daauud ay warinayaan baa nadar hadduu ahaa in laga soomaya tilmaamaya lakiin aarka ibna cabaas cumuuman aniga waxaa igala xoog badan cumuumka xadiidka caaisha